alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma amin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaam nawowi raximah llah waxaynu joognaa baabka shan iyo kontonaad baabu fadli الzuhdi fi اdunya walxasi cala altaqaluli minha wa fadli اlfaqr zuhdigu fadligu leeyahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay fi dunyaa adduunyada laga zaahido oo lagu dhex saahido waalxasi cala altaqalluli iyo yaraysadka la yaraysanaayo boorrinta la boorrinaayo ayuu u baab yahay minhaa adduunyada la yaraysanaayo wa fadli lfaqri iyo faqiirnimadu fadliga ay leedahay haddii lagu sabro ayuu u baab yahay baabkan wuxuu ku saabsan yahay zaahiditaanka adduunyada laga zaahidaayo adduunyadii inaan la yska daba ridaynin taa macnaheedu maaha quutu daruuriga inaan la doonanayn ama la kasbanayn iyadoo quutu daruurigii la raadsanaayo ayaa haddana adduunyadii laga zaahidayaa adduunyadiina in la yaraysta la doonayaa haddii qofkii ay soo gashana adduunyadii yacni maalkii hadduu markaa soo galana yacni uu ku dadaalayaa siduu markaa ilaahay hortii ugu bixin lahaa yacni wax yar uu kaydsada uun mooyaane yacni ay noqonayso inuu markaa farraqayo maalkiina iyo fuqarada waxa loo sheegay wanaag loo sheegay ayaa baabkan laga hadlaya qaala allahu tacaala allah waxau yidhi inamaa mathalu alxayaati addunya kamaa in anzalnaahu min asamaa inamaa mathalu alxayaati addunya nolosha adduunyada tusaalaheedu wuxuu ahaaday qura kamaa'in sidii biyo kale biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinna allah yidhi min asamaa'i cirka aanu ka soo dejinnay oo cirka aanu ka soo rognay bimacnaa daruuraha aanu ka soo dejinnay fakhtalata ay ku darsameen bihi sababtii biyaha ay isugu darsameen nabaatul ardi arlada nabaadkeedu ay isdhex galeen oo dhirtii baa intay aad u baxday geed weliba geedka kale laamaha la dhaafay geed waliba yacni geedka kale laamihii la galay oo ay saa isugu darsameen sababta biyaha ayaynay isugu khaldameen oo sidaa nabaatul ardi ay isu dhex galeen mima yaakulu annaasu walancaam xaal ardigaasi ay ahaadeen waxay dadku cunayaan iyo waxa nicmoolaydu cunayaan adhiga iyo geela iyo lo'da ayaa la yidhaahdaa nicmoolay xataa idaa akhadat alardu zukhrufaha waxay sidaa isu dhex gelayeen ilamaa iyo arladu ay qaadatay zukhrufaha dhaldhalaalkeedii ay qaadatay iyo quruxdeedii wazayanat ayna isqurxisay sidii caruusad labisatay oo kale oo aad isu hagaajisoo aada isu dhaldhalaadisoo kale arladu ay noqotay waxaa lagu matalay halkaas ama xataada haayo aan loo fasirinee faa sababiye aan loo fasiro xataa idaa akhadat ilardu ay fa idaa akhadat ilardu markay arladu qaadatay zukhrufahaa ee dhaldhalaalkeedii ay marka arladu qaadatay wazayanat ayna isqurxisay wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ehelkeedu ehelkii adduunyadu annahum qaadiruuna calayha inay kari karaan adduunyada ay sidaa u maleeyeen ataaha amrunaa waxaa u yimi amarkayagii cadaabka ayaa u yimi leylan aw nahaaran goor habeena ama goor maalina labada mid ayuu u yimi wakhtigaa intaba ka kooban wakhtigu ama waa habeen ama waa maalin wakhti aan labada midnaba ahayni ma fajacalnaaha waxaannu ka yeellay allah yidhi xasiidan sidii beer la goostoo kaleanu ka yeellay kaan lam taghna bilams waxaad mooddaa shalay inaynay markaa sugnayn oo aynay shalay jirin baad mooddaa haniya yaghnaa waa aqaama ayaa loo isticmaalaa kaan lam taghna bilamsi waxaad mooddaa shalay inaynay sugnayn baad mooddaa mid jiro ahayn siday u baabaaday kadalika nufasilu alaayaati liqawmin yatafakkaruun yacnii tafsiil taa la mida aanu taa cadcaddaynay oo balballaadhinay aayaadka ayaannu tafsiilina cadcadaynaynaa waxaanu u caddaynaynaa liqowmin yatafakkaruun yacni duul fakaraya ayaanu u caddaynaynaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wadrib lahum mahala alxayaati addunya kamaa in anzalnaahu min asamaa wadrib yacnii u yeel oo caddee lahum yaga masala alxayaati dunyaa nolosha adduunyada tusaalaheeda markaa waxaad ugu yeeshaa kamaayin sidii biyo kale ugu matel yacnii saa ugu sheeg biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa'i cirka aanu ka soo dejinnay oo fakhtalata bihi nabaatu alardi oo fakhtalada ay isku khaldameen oo isdhex galeen bihi sababta biyaha nabaatul ardi arlada markaa nabaadkeedii ay isdhaafeen oo markaa laamaha isla wada dhaafeen oo geed weliba geedka kale laamaha la galay saa waa loo fasira weji kalena waa jira fa asbaxa hashiiman tadruhu riyaax fa asbaxa wuxuu noqday markuu ahaa markaa mid qoyan dhirtu ay ahayd oo markaa waxa weeye dhalaalaysa oo cagaaran oo aad u qurux badan markay ahayd dabadeed hashiiman sidii marka waxa weeye burburoo kaleu noqday qoryo burburaya oo jajabaya oo kale ayuu noqday tadruuhu riyax hashiimkaasoo tadruuha ay saydhinayso kala kaxaynayso ama ay daadinayso alriyaaxu dabayluhu wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kulli shayin muqtadiraa shay walba mid awooda ayuu allah ahaaday almaal waalbanuuna ziinatu lxayaati addunya allah wuxuu yidhi almaalu xoolihiyo waalbanuuna inamadu ziinat lxayaati dunyaa nolosha adduunyada quruxdeedii weeye waalbaaqiyaatu alsaalixaatu waalbaaqiyaatu hadhaayada baaqiga ah ee alsaalixaatu wan wanaagsan khayrun iyaga ayaa khayr leh cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga abaalmarin ahaan iyaga ayaa u khayr leh wa khayrun iyaga ayaa khayr leh amalan wax la rajeeyana yaga ayaa u khayr leh nolosha adduunyadu marka in la rajeeyo waxba marka uma fiicnee yacni eh, waxyaalaha hadhaayadee wanaagsan waa taacaadka weeyaan waxaa markaa la misaaliyaa subxaana allah iyo alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar yacni waa min baabi almithaal kuma koobna axaadiista qaarkoodoo baaqiyaatu saalixaad ku sheegaysana waa jirtaa laakiin xasri faa'iideyn mayso muraadku u dhici maayo baaqiyaat asaalixaat waxa ah oo keliya adkaarta tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo tahliisha iyo yacni adkaaraha la midka ah ee camal kastooo saalixoo wanaagsani wuxuu soo gelayaa waalbaaqiyaatu asaalixaat buu soo gelayaa ha ahaado adkaartaa la sheegay ama ha ahaado adkaaraha kale nusuusta ku soo arooree aan la sheegin ama ha ahaato salaadda iyo zakada iyo soonka iyo xajka ama ha aato cibaadaadka kale xasanaadkao dhan baa waxay yihiin albaaqiyaatu saalixaat bay noqonayaan marka hadhaayada wanaagsan ee baaqiga noqonaya yaga ayaa wanaagsan rabbiga agtiisa oo khayr leh ee adduunyo keliya khayr markaa male adduunyada marka la dhaleecaynayo waxaa loo jeedaa wixii aan markaa dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay u adeegayn baa laga tilmaamaya hmm, way iska baaba'ayaan waxaas waana arki doonnaa xadiiska inoo iman doonaa addunya malcuuna malcuunu maa fiiha ila dikra allahi wamaa waalaah alxadiis marka adduunyada la dhaleecaynayo wixii aacaad iyo wanaagi kuma jiraan wixii khayraadi kuma jiraan sadaqaadka la bixinayo iyo taacaadkao dhammi waa ka baxayaan waayo kullu dalika waxa weeye waa min camali alaakhira waa aakhiro qofka wixii anfacayey ee markaa sawaabka iyo jannada iyo raalli ahaanshaha lagu helayay noocyada weeye sidaas aawadeed adduunyada markaa la dhaleecaynayo ashyaadaasi kuma jiraan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi iclamuu ogaada annama alxayaatu addunyaa lacibun walahwun wa ziinatun baynakum wa fi lamwaali waalawlaad nolosha adduunyadu inay ahaatay oo keliya lacibun ciyaar iyo walahwun yacnii madadaalo yacni markaa lagu mashquulo oo aan faa'iido lahayn can lacibka waxaa la yidhaahdaa waa ka lacibi sibyaan ciyaarta caruurta ayaa markaa lacib la yidhaahdaa ciyaarta dadka waaweynna lahwi baa la yidhaahdaa lahwi ayaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha dadka waaweyn ay ku madadaalanayaan ee ayna ku mashquulayaan wa ziinatun iyo qurux weeye waa tashbiih baliiqoo waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa ashyaadaasoo kaleunbay ka dhigan yihiin ayaa laga tilmaamaya oo adaatu tashbiihi iyo wajhu shabahi ayaa la xadfay waxay ka dhigan tahay ka lacibin wa lahwin wa ziinatin wa tafaahurin baynakum wa takaahurin fi alamwaali waalawlaad ya nafci markaa baaqi noqonayo sidaynay u lahayn saasoo kaley ka dhigan tahay marka qofku nolosha adduunyahayana waa wax markaa waxa weeye aad iyo aad ugu reerayn karo oo rajo gelinaya ou aad ugu farxayo haddana waxa weeye waa sariicatu zawaalo siday u baaba'ayso u tegayso ayaa aad iyo aad u degdeg badan iclamuu annama alxayaatu dunyaa ogaada nolosha adduunyadu inay tahay uun innamaa inay adaatu xasri tahay weeye culammadu way isla ogol yihiin badiba laakiin annama adaatu xasri ma tahay mise ma aha khilaaf baa ku jira daa'ifo aan badnaynoo culammada ka mida ku tegey annamaana inay adaatu xasri tahay waayo meeshay dhacdun bay ku kala duwan tahaye waa makfuufatun wa kaafa weeye yacnii innadii ama annadii iyo maadii oo markaysagaa kaafa ah oo kulmay weeyo labadaasoo isgalay weeye hadday tan kale noqotay markaa adaatu xasrin innama ay noqotay adaatu xasrin annamana inay noqoto adaatu xasrin baa dee qaacidadu keensanaysaa waayo meeshay dhacaysuunbaa ku kala duwanoo meella markaysa markaa hamsada la kordhigayaa meelna la hoos dhigayaa bixasabi mawqiciha iclamuu waxaa ogaataan annama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu inay ahaatay oo qura lacibun ciyaar iyo walahwun yacni markaa ciyaar dad waaweyn ama madadaalo dad ku madadaashaan wa ziinatun iyo qurux wa tafaakhurun iyo faanfaan baynakum dhexdiinna ay isu faanfaantaan wa takaasurun iyo farasheegad ay isugu farasheegataan fil amwaali xoolihii iyo waalawlaadi ubadka ka mahali khaythin tashbiih labaad baa la keeno nolosha adduunyadu waxay ka dhigan tahay ka mahali khaythin sidii roob ayay ka dhigan tahay mahiigaana roob weyn oo mahiigaana roobkaasoo acjaba uu yaabgeliyey alkufaara gaalada uu yaabgeliyey nabaatuhu nabaadkuu soo saaray uu yaabgeliyey nabaadka roobkaa loo nisbeeyo maadaama uu sabab u yahay ayaa markaa nabaadkii waxaa loo nisbeeyey oo loo idaafeeyey roobka laftiis waayo sababta roobka ayuu ku soo baxay ilaahay baa soo saaree sababta roobka ayuu ku soo baxay oo alkufaara la yidhaahdo gaaladaa loo jeedaa oo dadkao dhammi waa la yaabi karaanbe haddii roob badani do deegaan badani soo baxdo arladuna aad iyo aad nabaadkeedu ay markaa u fara bataan iyo waxa ka soo baxaya maxaa gaalada loo gaar yeelay gaalada waxaa loo soo gaar yeelay siday u kadsoomayaan mu'miniintu uguma kadsoomayaan oo iyagu maadaama marka waxaweye aakhire aynay rumaysnayn gaaladu adduunyadii markay arkaan marka iyadoo arladii marka ay si fiican wax uga soo baxeen oo aada u qurux badan tahay xaaladda caynkaasa si aynay marka mu'miniintu aynay u cajabin oo aynay marka waxa weeye arrinka noocaasa u yaabgelin oo aynay marka ula dhicinoo ugu kadsoomaynin ayay iyagu ugu kadsoomayaan ula yaabayaan saa waa la yidhi weji labaad waa la yidhioo alkufaar in la macnihii luqawigaa loo jeedaa alkufaar waxay leedahay macno sharci ah iyo macno luqawi ah macnaha sharcigii waa gaaladii arabbi ka kufriday kufriguna waa cadamuliimaan iimaan in la waayo oo asluliimaanba la waayaa kufri la yidhaahdaa si caarida oo soo dariday ha loo waayo ama si asliyaba marka hore ha loo waayo macno lugawi ay leedaha alkufaar waa beeratada wax beerata waa macnihii lugawiga ahay roobkaasoo acjaba uu yaab geliyo kaga yaabiye alkufaara kuwa beeratada ee wax beerta maxaa kufaar loogu magacaabay siidhka iyo ininyaha ayay dhulka ku qarinayaan kufriguna waa satriga iyo qarinta nabaatuhu geedihii uu soo saaray roobku iyo nabaadkii uu soo saaray ayaa beeratada yaabgelinaya ay aad ula dhacayaan suma yahiiju intaa dabadeed waa qallalayaa oo fataraahu waxaad arkaysaa kaaga eegayow musfaran xaaluu cawlaadaad arkaysaa musfaran waa ismu faacil weeyo xarakadii qablulaakhirku idqaamka daraaddii bay u qarsoonto musfariran baa asalku ahaa saasuu noqonayay fataraahu waxaad arkaysaa kaaga eegayo musfaran xaaloo cawlaadaad arkaysaa ismu mafcuul maahoo waa la cawlay odhan maysid waa ismu faacil weeye siyaaqa caddaynaya meelaha ay qarsoonto summa yakuunu xutaama intaa dabadeed wuxuu u noqdaa mid markaa waxa weeye qallalan oo markaa burburayuu noqdaa qoryo burburaya markuu qoyanaa ee radbiga ahaa dabadeed wa fi alaakhirati cadaabun shadiidu wa makfiratun min allahi wa ridwaan wa fi alaakhirati aakhira waxaa ku sugan hee cadaabun shadiidun cadaab daran iyo wa makfiratun dembidhaaf dembidhaafkaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday wa ridwaanun iyo raalli ahaansho ayaa ku sugan wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma ahaan ilaa mataacu lghuruur yacni raaxo yar oo wax kedinaysa mooye wax kale ma ahan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi zayina waa la qurxiyey linnaasi dadka waxaa loo qurxiyey xubbu shahawaati waxyaalaha naftu jecel yihiin ee shahawaadka ah jacaylkoodaa loo qurxiyey min annisaa'i xaalay dumar ahaadeen walbanina iyo inama ahaadeen shahawaadkaas iyo walqanaatiiri xoolo fara badanoo la urriye ay ahaadeen almuqandarati oo la xafiday oo la weeleeyey ama la ururiyey oo la kulmiyey qanaadirtaasi min adahabi xaalay dahab ahaatay walfidati lacaga ay ahaatay fidaduna waxaa yani markaa waa lacagtu waxay ka samaysnaan jirtay weeye maaddadan marka waxa weeye markaa fidada la yidhaahdaa yani daraahimtu ka samaysnayd marka labada nooc baa lacagtu ahaan jirtay dahab iyo fida uun waalkhayli iyo markaa farda ayaa loo qurxiyey waxay ku sii cadfan tahay min alnisaa'i waalbaniina waalqanaatiiri bay ku cadfan waalkhayli iyo farda xaalay ahaadeen shahawaadka dadka loo qurxiyey fardahaasoo almusawamati la foofiyey oo daaqa loo sii daayo loo foofiyey ama almusawamati la calaamadeeyey iyo waalancaami nicmoolay xaalay ahaatay iyo walxarsi beera xaalay ahaadeen yacnii intaasoo shay baa dadka loo qurxiyey waxay noqonaysaa waa lix nooc annisaa albaniin alqanaatiir alkhayl iyo alancaam iyo walxars dalika mataacu alxayaati dunyaa kaa la soo sheegay madkuurkaa la soo sheegay ismu ishaaruhu madkuur buu ku dhacayaa ila ashyaa mutacadidaa lasoo tilmaamaye madkuur baa loo celinayaa ama maa dukira ka la sheegay mataacu lxayaati dunyaa nolosha adduunyada raaxadeedii weeye iyo birhbirhkeedii wallaahu cindahu xusnu lma'aab wallaahu allah cindahu agtiisa ee keliya waxaa ku sugan xusnu lma'aab meel loo noqdo wanaagsan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow ina wacda allaahi xaq inna wacda allaahi ballanqaadka ilaahay uu ballanqaadaa xaqun xaq weeye waa dhab oo wuxuu rabbi ballanqaadaa baaqan maayaan waxaana ka mid a waxyaalaha rabbi ballanqaaday inuu bacsi jiraayo in qiyaama jirayso in janno iyo naar jirayaan in xisaabi jirayso ayaa ka mida laakiin wacdiga ilaahay oo dhan baa wada xaq ah yacni marka inay ku khaas tahay ashyaada ma aha culamada qaarkood markay ashyaadaa sheegayaan waa min baabi tamthiil waa tusaalayn bay uga jeedaane xasri ay ku koobayaan ugama jeedaan falaa tagurannakum alxayaatu addunya allah wuxuu yidhi falaa tagurannakum yayna idinkadinin oo idinkadinin oo idinkadinin alxayaatu adunyaa nolosha adduunyadu walayagurannakum yaanu idinkadin oo idinkadin oo idinkadin billaahi allah yaanu idinka kadin algharuuru kii wax kedin jiroo shaytaan ahaaday yaanu allah idinka kedin algharuur waa shaytaanka weeye yacnii dagista uu wax dagayaa siday u fara badan tahay daraaddeed baa algharuur loogu magacaaba wa qaala tacaala allah waxau yidhi alhaakum atakaahur alhaakum waxaa idin mashquuliyey oo idin ilowsiyey wuxuu idin anfacaayey atakaahuru isu farasheegad ah, marka waxa weeye tirada iyo waxa weeye marka xoolaha iyo ubadka iyo manjaha reerka ay isugu fara sheeganaysaan xataa zurtum ilaa aad soo booqateen almaqaabira xabaalaha aad soo booqateen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xabaalaha soo booqateen waxaa loo jeedaa ilaa aad ka dhimanayseen oo qaarkiin marka ay dhimanayaan bay saa ku mashquulsan yihiin si labaad waa loo tilmaamo waa inay markaa intay qaar isu faaneen markay isu faaneen ay yidhaahdeen annaga hebel baa naga mid ahaa kuwii noolaa markii waxa weeye la ysugu faanay ayaa kuwii dhintayna la sheeg sheegay oo la yidhi waxaweye annaga dee qamaamiir baa naga mid ahayd oo hebel baa naga mid ahay halyey ahaayo hebel kalea naga mid ahaa hebel kalea naga mid ahaa marka waxa weeye kaannahu xabaalihii ay soo booqdeen sida marka amwaada dhimatay ay u tirinayaan oo ay marka waxaweye u sheegayeen kallaa sawfa taclamuun ka aala markaas sidaas inaa markaa yani takaaur iyo isu farasheegad iyo yani waxaw isu faanfaan iyo waxyaalaha inaa ku mashquushaan iska daaye wakhti dambe idin garan doontaan ar dambe idin garan caaqibada umuuraha waa tahdiid waa hanjabaad uma kallaa sawfa taclamuun intaa dabadeed wakhti dambe idin garan doontaan ka aala arrinkaasoo iska daaye ar dambe idin garan doontaan kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin yacni waxa dhab ah ama ka aala arrinkaa takaasurka iyo isu faanfaanka iyo isu farasheegadkee low taclamuuna cilma alyaqiin haddaa ogaan lahaydeen ee ogaal yaqiin ah oo hubaala haddaa ogaan lahaydeen umuuraha iyo siday noqonayaan iyo waxa dambeeya yacni ma alhaakum idin ma mashquuliyeen isu faanfaanka iyo isu farasheegadku idinma mashquuliyeen laakiin waxa markaa soo socdee dambeeya aydan cilmalyaqiin ku ogayn ciddaan cilmulyaqiinka ku ogaynna waa gaalada weeyi amaa mu'miniintu cilmulyaqiin waa ku ogyihiin waxa iman doona hadday qiyaamo tahay iyo bacsi iyo soo saar iyo xisaab iyo miisaan iyo janno iyo naar kullu daalika cilmulyaqiin bay ku ogyihiin waxaa loo qaybiyaa cilmiga marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiyaa cilmu lyaqiin iyo caynu lyaqiin iyo xaqu lyaqiin cilmulyaqiinku waa in shayga la ogaado marka la garto deedna la yaqiinsado garasho yaqiin abaa lagu hayaa hase yeeshee lama arkin allah inuu jiro xaq yahay bacsi iyo qiyaamo ay jiraan oo ay xaq yihiin janno iyo naar ay jiraan nebiyadii ilaahay soo diray oo horreeyeyna ay jiraan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu jiro nebi xaqa ahaa kullu daalika waxaynu ku haynaa cilmu lyaqiin shayga marka la arko iyadoo la yaqiinsan yahay la arko indhaha laga qaadana markaana caynulyaqiin bay noqonaysa oo marka qiyaamadu dhacday ee jannadii iyo naarti iyo xisaabtii iyo miisaankii la arko markaana waa caynulyaqiin waaba la arkaaba waa aragtidii yaqiinta ahayd ee dhabta xaqulyaqiin iyaduna waa martabo kaleoo ka sii dambaysa weeye martabo kaloo ka sii dambaysa masalan haddii lagu yidhaahdo waxaa jirta magaalo la yidhaahdo maka la yidhahdaa jirta nusuustii adiladana waad ku aragtay waa laguu sheegay waad yaqiinsatay masaad arag waa cilmulyaqiin weeye markii dambe waxa weeye magaaladii maka la odhan jiray korkaad ka aragta ama diyaaradii ha kula kor marto ama gaadhi ha kula ag maree markaasaa lagu yidhi maki waa taa indhahaad saarta korkaasaad ka aragto waxaa la odhanayaa markaana waa caynulyaqiin ka waaba degtay sanawaad baabaad ku noolayd xaafadaheedaad kala barato si fiican baad u taqaanaa xaqulyaqiin bay markaana noqonaysa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa haadihi alxayaatu dunyaa tani may ahaanin oo alxayaatu dunyaa nolosha adduunye ahi ilaa lahwun yacni ciyaar markaa madadaaloa ah mooyaane wax kale ma ahaan yacni ciyaar madadaaloo kale ka dhigantaa loo jeedaa wa lacibun iyo ciyaar ciyaartii carruurtaoo kale ah mooyaane wax kale ma aha waa tashbiih baliiq saasoo kale ka dhiganta wa ina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan ciyaarta markuu qofku ciyaaraayo waa ku farxayaa mabsuud buu noqonayaa naftiisa aad bay markaa u firifircoonaanaysaa farxaddiisii waa badanaysaa yacni waxa weeye aad iyo aad ayuu wuxuu u noqonayaa mabsuud kaannahu inaan waxba ka maqnayn markii haddana ciyaartu dhammaato wax alle wuxuu ka hayaa ma jirto marka waxa weeye adduunyada marka la hayana adduunyadii aad baa loogu farxayaa oo loogu mabsuudayaa marka dambena waa sariicatu zawaalo siday u baaba'ayso ayaad iska degdeg badan waatay dadku yidhaahdaan waa harka labadiisa oo kale ayay adduunyadu ka dhigantay yacnii harka labadiisa gelinoo ay ka dhigantao yacni waxa weeye marna harku dee wuxuu u baxayaa xagga galbeed buu u baxayaa markay qoraxdu soo baxdaiyo gelinka hore xaggaasuu jiraa gelinka dambena dee xagga kaleu u baxayaa xagga bari ayuu u baxayaa ya markaa sidaasoo kale ay adduunyadu ka dhigan tahay intee baa mid hani ahaa faqiir noqday intee baa mid faqiir ahaa qani noqday wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan daarta aakhiro la hiya alxayawaanu yada ayaa nolol ah wax noloshii dhammayska tirnayd waa nolosha aakhiro weeye low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya hadday ahaan lahaayeen in nolosha aakhiro ay tahay noloshii dhammayska tirnayd ee wanaagsanayd ay tahay hadday sidaa ogaan lahaayeen noloshii dhammayska tirnayd inay tahay way u camalfali lahaayeen way ku dadaali lahaayeen adduunyo iskumay ilaaween macno saasoo kale ayaa muqadar noqonaya walaayaatu fi lbaabi kaiiratun mashhuura aayaadka baabka ku saabsani kaiiratun waa fara badantao mashhuuratun waa caan aayaadkaasi waxay inoo tilmaamayaan adduunyadu siday u liidato ayay inoo tilmaamayaan adduunyadii baa laynaga wacdinayaa xikmad waxaa ku timi xubbu dunyaa ra'su kulli khatii'a jacaylka adduunyo la jeclaada ee bimacnaa laga daba dhacaa jacayl siyaada ah dembi kasta yadaa u madaxa ya yacani iyada ayaa u madaxa jacaylkaana waxaa loo jeedaa waa jacayl markaa siyaado adduunyadii layska daba rido waayo jacaylka adduunyada la jecelaya waxay ku xambaaraysaa qaraabooyinka in la gooyo waxay ku xambaaraysaa dadka in la dulmiyo waxay ku xambaaraysaa xoolaha in la dhaco waxay ku xambaaraysaa in riixasho adduunyada laga riixanaayo layslaayo kullu dalika ku xambaaraysa waxay ku xambaaraysaa suldada iyo xukunka in laysku qabsaday ku xambaaraysa waxay ku xambaaraysaa in qaraabooyinkii la gooyo ayay ku xambaaraysaa wax fara badan baa ka imanaya marka nolosha adduunyo waxa weeye waa sida roobkaa da'ayoo kale roobka weyne mahigaankii markuu da'ayo degdeg buu wax u soo saaraa khaasatan weliba markuu iska daba tago ou dhowr goor meesha helo biidn illaah aad baa markaa meesha wax uga soo baxayaan dhirtii ku taallayna way sii baxaysaa yacni waxay noqonaysaa jiq bay noqonaysaa nabaad badanoo cusubna waa soo baxaya wakhtiyada qaarkood baa laga yaabaayo la yidhaahdaa warmala waxa soo baxay wax laga yaqaafayaba ma aha markaasaa haddana waxa weeye waxa dhacdaa wakhti yar dabadeed ayaa wixii markaa waxawe baaba'aan oo inta samad kululi u timaaddo milic kululi u timaaddo ayay marka wixii caddaati noqdaan ama waxa weeye markaa ay wixii markaa noqdaan qaar waxa weeye caleentii marka isbedeshay ubixii iyo quruxdii isbedeshay yacni marka wixii qoyana ay qallaleen ay deedna noqdeen markaysaga qorijabsaa u daadanaya ay noqdeen yacni saas ay noqdeen marka xagga sida waxa weeye indhaha ay ugu fiican tahay ee loogu farxaayo iyo waxa weeye sida markaa baaba'eedu u deg deg badan yahay mid walba waa laga shabbahayaa adduunyadu inay ka dhigantahay nabaadkaas iyo geedaha ay ka dhigantahay sidaas ay ka dhigantahy nabaadkiina marka hore waa cagaaran yahe waa qurux badan yahay marka dambena caddaati buu noqonayaa marka dambena waxa weye waaba qallalaya waa daadanayaa marka dambena caddaati buu noqonayaa yacni waaba qallalaya waa daadanaya waayahay axaadiista bal haddaan eegno wa ama alaxaadiisu fa akharu min an tuxsar axaadiista mawduuca ku saabsan way ka badan tahay in la koobe ee axaadiis aad iyo aad u fara badan baa mawduuca ku timi fanunabbihu biarafin minha calaa maa siwaah fanunabbihu waa baraarujinaynaa biarafin minha daraf ka mida dacal ka mida iyo qaybo ka midaynu baraarujinaynaa calaa maa siwaahu waxaynu ku baraarujinaynaa waxa ka soo hadhay ee aynaan sheegin bimacnaa wuxuu tilmaamayaa inta aynu ka sheegnay waxaynu ku baraarujinaynaa inta kalena in looga qiyaasto ya intani waa tusaaloo kale ayay ka dhigantay xadiiska afar boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo sagaal iyo lixdane can camr bni cawfin alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama bacasa abaa cubaydata bna aljaraaxi radia allahu canhu ila albaxrayn camr bni cawf alansaari waxa uu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bacasa uu diray abaa cubaydata abaa cubayde uu diray abaa cubaydahaasoo aljaraaxi ina jaraax ahaaday wa axadu alcasharati almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey saxaabada ugu fadliga badnaa ayuu abu cubayda ku jiray ya abuu cubayda wuxuu ku jiray yani markaa tobankii alcasharatu almubasharuun biljanna waana amiinu hadihi lumma ummaddan amiinkeedii weeye siduu nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam magaciisu maxaa la odhan jiray caamir baa la odhan jiray marka wuxuu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam ila albaxrayni baxrayn buu u diray ya'tii bijizyatiha wuxuu u ya'tii xaaluu keenaayo bijizyatiha gibirkeedii uu keenaayo yani gibirkii laga qaadiyey dadkii markaa aan muslimiinta ahaynee degganaa jizyadii laga qaadayey yacni xaaluu keenaya loo diray yacnii niyeysan yahay oo markaa doonaayo inuu keeno faqadima bimaalin min albaxrayn faqadima bimaalin maal ayuu la yimi min albaxrayni baxrayn uu ka keenay baxrayn uu kala yimi ou ka keenay baxrayn fa samicat ilansaaru ansaartii waxay maqashay biquduumi abi cubayda abi cubayda inuu yimi ayay maqashay saxaabadii ansaarta ahaabaa sidaa maqlay fa waafaw way yimaadeen salaata alfajri salaaddii subax bay yimaadeen maca rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam dee masaajid kalaa jirayoo aan markaa ahayn masjidurasuul oo madiine laga tukado oo masjidu qubaa uu ka mid yahay marka waxa weeye cid ka mida oo aan markaa nebiga la soo tukan jirin salaadda subax oo ansaartii ka mida nebiga la soo tukatay oo salaaddii subax timi fa waafaw salaata alfajri salaaddii subax bay yimaadeen maca rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa bimacnaa rasuulka ay la tukadeen falammaa sallaa rasuulu ullahi sala allahu alayh wasalam markuu tukaday rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam insarafa waa markaa waa gadoomay oo waa ka laabtay salaaddii yacni xagga guriga oo kale ayuu markaa u kacay fatacaraduu lahu nebigii bay isu soo bandhigeen oo istuseen fatabasama rasuulu sala allahu aleyh wasalam waadhoo la caddeeyey rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam xiina ra'aahum goortuu arkay ayuu dhool la caddeeyey uma qaala dabeedna waxa uu yidhi adunnukum waxaan idin malaynayaa samictum inaad maqasheen anna abaa cubaydata in abaa cubayda qadima bishayin min albaxrayn shay maala inuu ka keenay baxrayn inaad maqasheen baan u malaynayaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen ajal yaa rasuula allah haa waa maqlay rasuulka ilaahayow fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam abshiruu bushaaraysta wa ammiluu rajeeya maa yasurukum wax idin farax gelinayana rajeeya u yidi diishada fa wallaahi allah baan ku dhaartaye ma alfaqra akhshaa calaykum yani faqri idinka baqi maayo hmm. ay maa akhsha calaykum alfaqra walaakinii ha yeeshee akhshaa waxaan ka baqayaa an tubsada addunya calaykum an tubsada in la fidiyo ayaan ka baqayaa addunyaa adduunyada calaykum idinka dushiinna in laydin fidiyo oo laydin ballaadhiyo adduunyada xoolo badan laydin siiyo aan idinka baqaya kamaa busitat sidii loogu fidiyey si la mida laydinku fidiyo calaa man kaana qablakum ciddii hortiin ahaatay ciddii idinka idinka horraysay sidii loogu fidiyo kale in laydinku fidiyaan ka baqaya fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha ay fatatanaafasuuha dabeedna aa u baratantaan oo u kala dheeraysaan adduunyada min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii ta'ood ayaa midkood la xadfay fatanaafasuuha ay fatatanaafasuuha dabeedna aa u kala dheeraysaan oo u beratataan adduunyada kamaa tanaafasuuha sida kuwaa horeba ay ugu beratameen oo ugu kala dheereeyeen fatuhlikakum ay idin halaagto adduunyadu bimacnaa halaag idin sababto kama ahlakathum sida iyagaba u halaagtay ummadii hore yacnii halaag la mida ah halaagistii ummadii hore ay halaagto kale idinkana ay idin halaagto saasaan idinka baqaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay saxaabiga camr bnu cawf baa la yidhaahdaa waxaanu ka mid ahaa wa kaana miman shahida badra sida saxiixaba ay ugu timi raggii beder ka qayb galay ayuu ka mid ahaa saxaabiganna muhaajir buu ahaa al riwaayada saxiixa riwaayo ka mida ayay ku timi culammada qaarkood ixtimaal bay sheegeen xaafid ibnu xajarna markii hore ixtimaalka waaba waxyaalaha u baxsiyey ka mid ahayd ee uu marka waxa weeye yacni markaa tawjiihi ahaan inuu ku kulmiyo doonay oo wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa sida markaa qaar kaleba intay markaa isla ra'yigii ay sheegeen ayba ka dhigeen markaa ka rasmiga ah, sida cayni oo kale laakiin xaafid ibnu xajar ayaa dee ugu horreeyey oo ixtimaalan buu ku yidhi laakiin markii dambe si kale u badiyey waxay culammada qaarkood markaa yidhaahdeen waxa dhici kartaa inuu saxaabigani markaa ka soo jeeday ansaar ka soo jeeday qabaa'ishii ansaareed inuu ka soo jeeday aws ama khasraj laakiin maka uu degay oo yacni quraysh cid ka mida u xulafa la ahaa dabeedna ictibaarkaa marka laga eego uu muhaajir yahay haddana ansaar yahay qabaa'ishii ansaarta ahaydna uu marka waxa noqonayo uuna soo hijrooday laakiin markii dambe xaafid ibnu xajar wuxuu u badiyey weji kaloo ah in marka arrinka ku saabsan al ansaariyi waxaa la gaar noqday shucayb cani zuhriy saxiixa waa ku dhacday oo waa ku sugan tahay laakiin asxaabtii zuhre oo dhan waxay u soo wariyeen iyadoo al ansaariya ay ka maran tahay marka laga reebo shucayb sidaas aawadeed markii dambe wuxuu ku tegay xaafid ibnu xajar inay khata tahay al ansaariya in la yidhaahdee yacni maxfuudku marka ay tahay inuu ka madhan oo shucayb la gaar noqday isagu la keliyoobay markaa sidaas aawadeed taasi inay tahay waham yacni marka isaga ka dhacay wa ilaa asxaabtii zuhri cid ku waafaqday ma jirto iyadoo dad fara badan wax ka wariyey khulaasadu waxay tahay xadiiska markaa macnihiisa fawaa'id baa ku sugan fawaa'idka xadiiska laga qaadanaayo waxaa ka mid a in waxa weeye abu cubayda baxrayn baa loo diray baxrayntaa loo diray waa xaggiyey hadda baxrayn halka loo yaqaano dee madiine waxa ka xiga bad baa ka xigta oo sacuudiga iyo baxrayn waxa udhaxaysa bad baa udhaxaysa hadda waxa weeye dee wakhtiga dambe waxaa la isku xidhay biriij baa baddii la saaray ma aqaan shan iyo soddon kilomitr iyo waxay tahay yacni marka baddaas waa bad yar marka biriij baa la saaray biriijkaasaa dee waxa weeye isku xidha baxrayn iyo sacuudiga hadda isku xidha dee biriijkaasi waagaa ma jirin yacni bad baana ku gudbanaydoo dee waxa weeye markaa halka hadda baxrayn la yidhaahdo ee abu cubayda markaa ma gaadhin ee baxraynta markaa waxaa la odhan jiray markaa inta badda ka sokaysa ayaa markaa la odhan jiray baxrayn yacni jihada baxrayn oo xagga badda ka sokaysa ah markaasa halkaasaa la jiray baxrayn meesha uu maalka ka keenay waa halkaas waa ilaa doonyo uu u raacay oo markiisa markaa uu u tallaabay xagga kale dee ma jirin markaa jizya ayuu ka keenayey jizyadana waxaa laga qaadaa sida jamaahiirta culammadu qabaan waa ahlu kitaabka iyo majuuska ayaa laga qaadaa ahlu kitaabka iyo majuus ahlu kitaabka in laga qaadayo jizyadana qur-aankaa sheegayo aayaddii suuratu tawbay ku timi majuuskana xadiiskii bukhaariga ayaa ku yimi mm. inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam akhadaha min majuusi hajar majuuskii reer hajar inuu nebigu jizyada ka qaaday waayahay markii la maqlay maal buu baxrayn ka keenay ayaa markaa ansaartii cid ka mida ayaa nebiga la soo tukatay maha kulligood laga wada tilmaami maayo laakiin waxaa loo jeedaa qayb ka mida laga tilmaamaya waa cumuuman yuraadu bihi alkhusuus baa laga tilmaamaya waayo ansaarta badankoodu yacni wakhtiyada caynkaasoo kale ah ee maal iyo wax la mida la doonaayo badankoodu markaa waxa weeye qaar markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimaada oo markaa isa soo tusoo maalkaa iyagoo wax ka doonaya u yimaada may ahayn badankoodu ya takhuruuna cinda alfazac wa taqiluuna cinda altamac waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ansaarta markuu sheegaayey marka argagaxa waa fara badataan marka damacana waa yaraataan haddaa ansaarta tihiin oo bimacnaa cid yar baa idinka timaada marka maal iyo wax la mida la qaybsanayo ama maal markaa la rajaynayo marka waxaa loo jeedaa cid ansaartii ka mida ayaa timi baa laga tilmaamaya oo nebiga la soo tukatay calayhi salaatu wasalaam nebiguna markuu arkay waa dhoolla caddeeyey weji wanaagsan buu ku qaabilay dabeedna wuxuu yihi marka u sheegay saasaa maqasheen baa laga yaaba haabay yidhaahdeen dabeedna wuxuu markaa u bushaareeyey wax farax gelinayana waa ku rajogeliyey kadibna wuxuu u sheegay inaanu faqri uga baqayn laakiin waxaan idinka baqayaa buuhi adduunyada inta laydin ballaadhiyo sidii ummadihii idinka horreeyey loogu ballaadhiyoo kale in laydinku ballaadhiyaan ka baqayaayo siday ugu beratameen yani markaa ugu tartameen oo kale ugu tartantaan oo ay idin halaagtaan ka baqayaa siday kuwii hore u halaagtay marka yani adduunyadu marka qofka hadday ku badato waxa marka uu ku sugan yahay khatar buu ku sugan yahay hadduu xaqeeda ka soo baxo dee isaga halaagi laakiin fitnada faqriga sida dadku ugu sabri karaan badiba fitnada khaniinnimada siday ugu sabri karaan ma badno dad fara badanoo yacni faqriga ku sabri kara oo fitnadii faqriga ku saabsanayd ka bixi kara ayaa laga yaabaa fitnada khaniinnimada ku saabsan shukrinaqeeda inay ka soo bixin ay ku dhacaan ay xuquuqdii manciyaan ya oo ay ku kibraan oo ku xadgudbaan yani wuxuu iska leeyahay marka maalka iyo madaxtinimada iyo dee qofki wuxuu halis u yahay inuu kibro oo xuquuqdii diido ayuu halis u yahay wadaad baa odhan jiray iska daa qofku waxayna dadku ka aqoone laba shay waxay ka soo saaraan waxaanu isaguba iska aqoon isaga laftiisa aqoon isagu dhimanta labadaasi waa maxay waa alriyaasa waalmaal madaxnimada iyo maalku waxaanu xataa qofku isagu iska aqoon bay ka soo saaraan marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga digayaa adduunyada in lagu kadsoomo ayuu inooga digayaa xadiidka afar boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo toddobaatane wa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala jalasa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cala almimbar bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu saciidin alkhudri qaala inuu yidhi jalasa rasuulu llahi sala allahu aleyh rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu ku fadhiistay cala almimbari mimbarka ayuu ku fadhiistay marka nebiga la soo qaado calayhi salaatu wasalaam in lagu salliyo ayaa layna amray ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen markastoo nebiga la soo qaado in lagu salliyaa waajib weeyi waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu xuso laygu soo qaado igu sallin waayaa kaasaa bakhayla bukhliguna waa shay madmuum oo xun jalasa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waa ku fadhiistay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam cala almimbari mimbarka korkiisuu ku fadhiisto wa jalasnaa waa fadhiisannay bay yidhahdeen saxaabadu xawlahu hareerihiisa ayaannu fadhiisannay yacnii mimbarka hareerihiisa ayaannu fadhiisannay ama nebiga hareerihiisaannu fadhiisannay macnuhu waa isu tegaya isku midkii faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inna mima akhaafu calaykum min bacdii waxaan idinka baqaayo dabaday waxa ka mida maa yuftaxu calaykum waxa laydin furaayo min zahrati addunya ubaxa adduunyada ah iyo wa ziinatiha quruxda adduunyada ah ubaxa adduunyada iyo quruxda adduunyada waxa laydin furaayo dabaday ayaa ka mida waxaan idinka baqaayo muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqay xadiiskanna kii hore u waafaqsan yaho wuxuu tilmaamayaa in adduunyada ubaxeeda iyo dhallalaalkeeda iyo quruxdeeda in laynoo ballaadhiyo laynoo furo inuu nebigu inooga baqaayo in ummaddiisu ku qooqdo ku kibirto oo ku xadgudubto oo allah u shukri naqi weydo taacada ay ka tagto amaba markaa ay faraa'idii fudaydsato ay markaa wax badan oo farallada ka mid a ay dabeed dayacaan xadiiska afar boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo koob iyo toddobaatane wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abi saciidin alkhudri ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi ina addunyaa xulwatun khadira ina addunyaa adduunyadu xulwatun waa macaan tahay khadiratun waa cagaaran tahay yacni waa mid macaan iyo cagaar u saaxiiba waxay ka dhigantoo kale yacni malab macaan oo kale ka dhigantah waxay kaloo ka dhigan tahay yacni markaa nabaad cagaaran iyo geedo cagaar ah oo deegaantu si fiican u baxdo kaley ka dhigantah waa tashbiih baliiq waxaa laga shabbahayaa macaanka markuu qofku dhadhamiye carabka ku hayo aad baa carabka u macaansanaya ya qofkuna u jeclaysanaya markuu macaankaa liqo ee uu markaa waxa weeye isaga dhaafo yacni isla markiiba macaankii waxba kama hayo carabkii macaankii waa ka maran yihi dhadhankii ma hayo ya marka waxa weeye adduunyada marka la hayo yacni macaankaasoo kale ka dhigantahoo yacni aad baa loo jeclaysanaya nabaadka cagaaran oo kale ka dhigantahay adduunyadiio nabaadka cagaaran indhuhu waa ku doogsanayaan qofku inuu daawado aad buu u jeclaysanaya isla markuu ka jeesto meel kaleoo markaa nabaadkii aan lahayn u eego ee cagaarkii indhuhu ku farxayeen ya indhuhu jeclaysanayeen ee quruxsanaa indhihii waxba kama hayaan waa sariicu zawaal adduunyadana saasoo kale ka dhiganta wa ina allaha tacaala allah isagaa korreeye mustakhlifukum waa idin dhaxal siinayaa bimacnaa khalaf buu idinka yeelayaa qaar uga dambeeya dadkii hore fiiha adduunyadaas waa idin istikhlaafaya waxaa loo jeedaa qaar kuwii hore khalaf uga aho uga dambeeya ayuu idinka dhigaya fayanduru wuxuu eegayaa allah kayfa tacmaluuna sidee baad samaynaysaan ya miyaa xuquuqdii ka soo baxaysaan mise kama soo baxaysaan taasuu eegaya fattaquu dunya adduunyada iska ilaaliyo iska jira wattaqu nisaa'a dumarka fitnadoodana iska jira adduunyada fitnadeedana iska jira dumarka fitnadoodana iska jiroo iska ilaaliya attaqwa min alwiqaaya rawaahu muslim muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa adduunyadu inay waxaweeye malabkaa macaan ka dhigan tahay iyo geedaha cagaaran oo kale inay ka dhigan tahay mid walba markaa la hayo ayuunbaa lagu farxayaa oo la macaansanayaa in yar dabadeedna waxba lagama hayo ilaahay adduunyada iyo maalka wuxuu idinka yeelayaa khalaf qaar uga dambeeya dadkii idinka horreeyey ayuu idinka dhigayaa marka wuxuu eegayaa imtixaan weeyaane sidaa ku samaysaan miyaa ku shukrinaqaysaan mise waa ku xadgudbaysaan oo ku kibraysaan marka fitnada adduunyada iyo fitnada dumarkaba labadaba iska jira oo iska ilaaliya labadaba shaytaanku waa ku ugaadhsadaa ya oo waa ku kediyaa oo ruuxa waa ku fitneeya rawaahu muslim xadiidka afar boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo labiyo toddobaatane wa can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma yaa allaahu allaahow laa caysha nolo dhammaystirin ma jirto ilaa cayshu alaakhira nolosha aakhira mooyaane muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyey nolosha la nafinayo waxaa looga jeedaa nolol kaamil oo dhammaystiran baan jirin nolosha aakhira mooyaane waayo nolosha adduunyadu waa naaqis laakiin nolosha aakhira waa kaamil allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fakhfir lilansaari waalmuhaajira saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii ilaahu ansaar iyo muhaajiriinba u dembi dhaaf saasuu yidhi marka xadiisku wuxuu la mid yahay aayaddii aynu soo marray wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan daarta aakhiro ayaa nolol dhammaystiran ah nooc nololay adduunyadu inay tahay nooc nololi jirto waa jirtaa laakiin noloshii kaamilka ahayd baan jirin nolosha aakhirana waa nolol dhammaystiran wey oo loogu talagalay abadan in loo noolaado janno qofka galaana dee wuxuu noqonayaa markaa naciim dhammaystiran inuu helaayo oo aan markaa geeri lahayn oo aan gabow lahayn oo aan xanuun lahayn oo aan gaajo lahayn oo aan haraad lahayn oo aan warwar lahayn oo aan cabsi lahayn oo aan markaa yacni marka dhibaato adduunyo oo dhan ka maran wax allo wixii dhibaato oo dhan ka maran dhallinyaronimo iyo xoog lagu baaqi noqonayo raaxo yacni lagu baaqi noqonayo abadina ay tahay abad alaabaad weliba allahna ka raalli yahay allahna ay arkayaan waa naciim maa bacdaha naciim nacaym nacaym ka dambeeya aanu jirin naciim ka weyne aanu jirin ayuu allah u nicmaynaya jacalana allahu minhum xadiidka afar boqoliyo shan iyo lixdan wa canhu waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen anas bnu malik can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam isna rasuulka ka wariyey calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yatbacu almayita raaca saddex ahluhu wa maaluhu wa ka beddelo waxa raacaa ahluhu ehelkiisiyo wa maaluhu maalkiisiyo wa camaluhu camalkiisa saddexdaasaa raaca wa badaluu mufasal min mujmal yacnii shay markaa mufasala mujmalkii laga beddelayaa waayo salaasadii baa marna la tafsiiliye marna la ijmaali badelu mufasal min mujmalna wuxuu soo gelayaa badelulkulli min alkulli noocaasuunbuu soo gelaya waxaa kaloo kuu bannaan ahluhu ehelkiisii weeye wa maaluhu iyo maalkiisii weeye wa camaluhu iyo camalkiisii weeye laakiin wejiga horaa fiicanoo taqdiir buu ka maran yahay isaga ajwad ah fa yarjicu waxaa soo noqonaya isnaani labaa soo noqonaya wayabqaa waxa hadhayo meydka ku hadhaayo waaxidun midbaa ku hadhaya yarjicu waxaa soo noqonaya ahluhu ehelkiisiiyo wa maaluhu maalkiisu labadu waa soo noqonayaan marka la aasayo ehelkiisu waxbay ka aasayaan maalkiisana waa lagu aasayaa waa lagu diyaarinayaa marka ehelkiiyo maalku waa ka soo noqonayaan wa camaluhu camalkiisuna waa hadhayaa khayr iyo sharba hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba camalkiisu waa ku hadhaya camalkiisa ku hadhayana waxaa laga tilmaamaya waa camalkiisa yacni abaalmarin keensanaya oo ama thawaab ama waxa weeye dembi yacni labada mid ah yacni marka camalka caynkaasaa ku hadhaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhariiyo muslim baa isku waafaqay mawdicu shaahid waxaa looga jeedaa yacni maadaama la yidhi ehelkii iyo maalkii waa ka soo noqonayaana camalkaa ku hadhaya baabkuna zuhdi ku saabsan yahay wuxuu u keenay in waxa weeye waxa markaa isaga ku baaqi noqonaya inuu qofku ku mashquulo aad ugu dadaalo oo haddii waxa weeye qofku saddex saaxiib leeyahay oo laba saaxiib markay dhibaatadu darraato ay ka tegayaan midna uu ku soo hadhaayo ya keebaa mudan saddexdaa saaxiib inuu qofku markaa saaxiib rasmiya ka dhigto ma labada saaxiibe tambareeriga ahee markuu ladan yahayna la joogaaya ee maciisa ahaanaya marka waxa weeye ay dhibaata ku timaadana garabkiisa ka baxaya iskaga tegaaya oo dantooda ka raacanaya ma labadaas saaxiib buu markaa darayn lahaa mise saaxiibka ku soo hadhaayee mar walba isagu yacni wakhtiga shiddadana aan ka faaruqayn kaasuu aad u danayn lahaa oo ka saaxiib yeelan lahaa waxaa la garanayaa caqlan inay markaa munaasib tahay saaxiibka wakhtiga shiddada aan ka tegaynin inuu aada ugu sii dadaalo dee waxaa sidaa ka dhigan camalka labada saaxiibee qofka ka tegayana waxaa ka dhigan ehelka iyo maalka ka dhigan xadiiska afar boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo afar iyo toddobaataneh wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey anas ibnu maalik qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi anas baa odhanaya yu'taa biancami ahli dunya min ahli lnaari yowma alqiyaama yu'taa waxaa la keenaa biancami ahli dunya ehelka adduunyada ku sugan iyo dadka adduunyada ku sugan kii ugu nicmada badnaa baa la keenaa oo min ahli nnaari ahlu naarka ka a ahlunaarka qofkii adduunyada markuu joogay ugu nicmada badnaa ee ugu ladnaanta badnaa ee ugu barwaaqada badnaa ayaa la keenaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame hadday tahay xagga maalka hadday tahay xagga magaciyo maamuuska hadday tahay xagga markaa waxaweeye ubadka hadday tahay xagga xooggii caafimaadka yacni kii adduunyada ugu ladnaanta badnaa ee ahlu naar ah ayaa aakhiro la keenaa fa yusbaqu fi nnaari sabqa quusin baa la quusiyaa naarta hal mar ah hal mar baa naarta sia loo quusiyaa uma yuqaalu deedna waxaa lagu yidhaahdaa ya bna aadam ina aadamow inta mar la quusiyo laga soo saaro ayaa waxaa lagu yidhahdaa hal ra'ayta khayran qatu weligaa khayr ma aragta weligaa wax wanaagah weligaa ma aragta hal mar rabbika naciimun qatu weligaa naciim ma ku soo maro wax nicmo ah iyo ladnaan ah weligaa ma aragta fayaquulu wuxuu idhaha laa wallaah maya ma arkin allah baan ku dhaartaye ma arkin buu yidhahdaa yaa rabbi rabbigayow walluu ku marayaa saas wax alla wixii ladnaan adduunye iyo nicmo adduunye uu soo maray wuxuu ku ilaawayaa hal mar oo naarta la qoonsiiyey ka'anaha lam takun waxaad mooddaa inayna jirinba wayu'taa waxaa la keenaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam biashaddi innaasi bu'san dadka ka ugu darnaa bu'san xagga dhibaatada fi dunya adduunyada gudaheeda oo min ahlijannati ahlu jannaha ka mid a dadka jannada gelaya kii adduunyada markuu joogay ugu dhibaatada badnaa ee ugu kadeedka badnaa maxaa faqri ah maxaa dhibaatooyin ah maxaa waxaweeye markaa caafimaad darro ah maxaa waxaweeye markaa dulmi iyo markaa waxa yani sirc ah wax alla wixii markaa dhibaato adduunyada soo maray kii ugu darnaa oo jannada gelaya ayaa isagana la keena min ahlijanna fa yusbaqu waa la quusiyaa ay huwa isaga sabqatan quusin ayaa la quusiyaa fi ljannati jannada muqayaru siiqaha waxa uu u noqonaya naa'ib faacil damiirka qarsoone huwa ah marka waa sabqatan laa hayru hal mar baa jannada sidaa loo quusiyaa ya maray tilmaamaysaa sabqatan waa quusin mara fa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhahdaa yabna aadam ina aadamow hal ra'ayta bu'san qad weligaa wax dhibaataa ma aragtay haddee waa kii adduunyada ugu silaca iyo kadeedka iyo dhibaatada badnaa hal mar baa jannada sidaa loo qoosiiyey markaasaa la weydiiyaa la yidhaahdaa weligaa wax dhiba ma aragta hal marra bika shiddatun qad weligaa wax shidiya dhibaatii ma ku soo mareen cimrigaa ilbidhiqsi kolay ku tahay fa yaquulu wuxuu dhaha laa wallaah maya ima soo marin allah baan ku dhaartay wax allo wixii dhibaatoo dhan wuxuu ku ilaawey halkaa mar ee jannada sidaa loo qoonsiiyey sidii waxaan jirin baad moodaaba waxaa allo wixii kadeed iyo dhibaato iyo silcu soo maray laa wallaahi maa marra bii bu'sun qatu weligay wax dhibaato ima soo marin habay yaraadee bu'sun waxa weeye waa nakira fii siyaaqi nafyi ayu bu'sin baa soo geliyey walaa ra'aytu shiddatan qatu wax dhibaato ana ma arag iyo dhib ah weligayba rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa naciimka aakhiro iyo siduu markaa u miisaan badan yahay iyo sida wax alla wixii dhiba loogu ilaa waayo iyo dhibaatada adduunyadu si kastay u daran tahay yacni markaa iyo kadeedka adduunyada jiray yacni si kastay u fara badan yihiin yacni naciimka aakhiro qofku markuu la kulmo inuu ilaawaayo oo quusin hal mar keliya jannada la quusiyo waxaasoo dhanba ku ilaawaya wax allo wixii naciim oo dhanna waxay noqonayaan midaan markaa ruux aanu xasuusanaynba hal mar haddii naarta sidaa loo geliyo waa ilaawayaan marka waxaa laga qaadanayaa cadaabka iyo jannada mid walba siday u miisaan badan yihiin ayaa laga qaadanayaa oo cadaabkiina naciimkii adduunya oo dhan in lagu ilaawaayo jannadiina wax allo wixii dhibaatooyin ayo kadeed ahaa dhammaan in lagu ilaawayo marka nolosha aakhire inay tahay ta miisaanka badan ayaa marka laga qaadanaya xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo lixdan wa can ilmustawrid ibni shaddaad radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ma addunya fi alaakhirati adduunyadu ma ahaan marka aakhiro dhinaceeda loo eego ilaa milu maa yajcalu axadukum ilaa milu maa kii oo kale mooyaane yajcalu axadukum midkiin uu ka yeelayo isbacahu fartiisa uu ka yeelayo filyami badda gudaheeda uu ka yeelayo o badda gelinayo falyandur ha eego bima yarjicu muxuu la soo noqonaya ha eego rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey marka adduunyadu marka aakhiro loo eego waxay ka dhigan tahay far badda sidaa loo geliyo oo laga soo saaray fartaa badda la geliyey ee laga soo saaray adduunyada ka dhigan aakhirana badda ka dhigan far badda la geliyo laga soo saaray biyihii badba intay ka soo dhicisay dee fartuunbaa qoyday wax la sheego oo markaa biyo ay soo qaaday ma jirto adduunyadu saasay ka dhigan tahay yaa adduunyadu marka aakhiro loo eego dee waxba noqon mayso waxba noqon mayso saas aawadeed in aakhiro aad lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa adduunyada aan la ysku ilaawin ee waxa weeye camalka loo badiyo xagga aakhiro loo badiyo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk